alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay qawaacid fi baabi الtabaruk hadi اlqawaacid waa adaabit aladi yufaraqu bihi ma yasixu wama laa yasixu min الtabaruk waa qaacidada qofku uu raacayo uu ku kala saarayo tabaruga mashruuca ah iyo tabaruga mamnuuca ah qaacidada markaa koobaad waxaynu nihi qaacidada koobaad waxa ay tilmaamaysaa shay kasta oo barako lagu sheegay nusuusta ku sheegtay si walba inaan looga barakeysan karin alqaacidatu lilah hubuut lbaraka اlmuطlaqa laa yalzam minhu hubuudka ibaaxة tabaruk اlmuطlaq qaacidada labaadna waxay ku saabsanayd tabaruku inuu uqeybsamo tabaruk diini ah iyo tabaruk dunyawi ah marka tabaruka diinigaa daabitkiisa sheegeysa iyo inaanu ku sugnaan ilaa bilwaxy tajribe iyo waxaa laguma suga isaga atabaruk addiini laa yahbutu ila bidaliil huwa towqiifi tawqiifi waxaa looga jeedaa sa nusuustu sheegtun baa loo raacaya laga tallaabi maayo alqaacidatu الثالثة ana الtabaruk الdunyawi almabni calى asbaabi غaybiya laa yakunu ihbaatu ila bidaliili min الsharc ana الtabaruk الdunyawi almabni calى asbaabi غaybiya tabaruga addunyo ee laakiin ku dhisan ee ku sugnaaday adilo geybiya asbaab geybiya ku sugnaaday laa yakunu ihbaatu ila bidaliili min asharc laguma sugi karo daliil sharciya mooyaane wax kale faalabu barakati biasbaabi geybiya tawqiifi ta khulaasada qaacidadu alabu barakati biasbaabi geybiya tawqiifi eeg tabaruga dunyawigaabaa labow qeybsama tabaruk ku dhisan calaa asbaabi haybiya wax inaga qarsoon oon inoo muuqan iyo tabaruk ku dhisan biasbaabin xisiya asbaab markaa xawaasta lagu garan karo lagu gaari karo iyo atajriba almundabida alظaahira marka qaacidan waxay ka hadleysaa tabaruga dunyawiga ah ee ku dhisan calaa asbaabin haybiya asbaab iyo arrimo haybi oo inaga qarsoon laa yakunu ihbaatu ila bidaliil min الsharc wuxuu la mid yahay tabaruga diinigaabuu la mid yahay waxyi ayuunbuu ku sugmi karaa marka طalb اlbarakati biasbaabi geybiya waa tawqiifi bimacnaa daliil inuu sheego mooyaane arin geybi ah lama odhan karo yanaa baraka lagu raadinaya alasbaab اlgeybiya waxaa looga jeeda kulu sababin mabini calى taأhiiri geybi sabab kastoo ku dhisan raadeyn qarsoon walaa yumkinu taxaququ minhu bilxisi wاtajribati almundabitati daahira oo aan lagu xaqiiqsan karin oo lagu gaari karin bilxis xawaasta dareemayaasha iyo tajribada marka qaacidada macnaheedu waxa weeye ana اlidicaa bana alkhayr اlkahiir fi amri dunyawiin yumkinu an yaqaca bisababi geybiyin gayr maxsuus laa yumkinu taxaququ minhu laabuda an yuqaama calayhi daliilu min الsharc sheegashada la sheegto khayrka faraha badan ee arin dunyawiya ku sugan in lagu gaari karo arin geybi ah oo hayru maxsuusa aan xawaasta lagu garan karin daliil baa laga maarmaan u ah mihaalkaad ku fahmi doonta mihaalu dalika an yadaciya shakصu ana shifaa min alamraad aw kahrata nuzuuli اlamطaar aw kahrata alamwaal taxsul biاljuluusi taxta dili shajarati aw ziyaarati waliyi aw qabri qof baa wuxuu yihi xanuunada in laga bogsado waa amru dunyawiya soo maha in xanuun laga bogsado ama roobku inuu bato ama qofka inay xooluhu u bataan waxaa lagu gaadhaya arrinta noocaas oo ay ku xaasileysaa geedka geed hebel la idhaahdo in la hoos fadhiisto ama in la booqdo weli hebel ama in la booqdo qabri hebel ama wuxuu ihi ina qiraaءaةa صaxiiح الbukhaarي yu-addi ila alintisaar cala alacdaa markay muslimiintu jihaadka ku jiraan hadday saxiixu lbukhaari akhriyaan arrinta noocaasi ahi waxay sababaysaa cadowga inay ka guuleystaan marka hadda la soco tabaruk dunyawiya weeye oo waxaan la leeyahay khayrka la sheegaya waa khayr dunyawiya shifaa nuzuul amطaar kahrat اlamwaal alintisaar cala alacdaa laakiin waxaa lagu sababeynaya waa amrun haybiyu oo bilxismiyaa lagu garan karaa geedka in la hoos fadhiistaa inay sabab u tahay shifaa lamraad ama qabri hebel in la booqda inay sababu tahay qofku xoolo badan inuu helo ama roob badani inuu do-o wax bilxis lagu gaari kara maha waa arrin haybi oo sira oo qarsoon markaa qofka taasoo kala sheegta qaacidadu waxay leedahay waxaa leeyahay daliil shareecada ma haysa sheegaya geedka in lahoos fadhiisto in waxaa lagu helayo ama qabri hebel in la booqdo ama saxiixu lbukhaari in la akriyo in waxaa lagu helayo khayrkaa faraha badan daliil ma u haysa haddii daliil shareeco aanu hayn waxaa la leeyahy waxaan sababtan aad sheegaysa waa sabab geybiya asbaabta geybigaa ay naga qarsoonno waxay ku sugmi kartaa uun bilwaxyi biladilati sharciya qaacidada waxaa daliilo ah jamiicu aladila alati fiiha taxriimu اtaطayur wاlkahana wاlcaraafa adilada xaaraantimeyneysa baasaysiga baasaysigu de waa iska sidan oo kale tafaa-ulna wuu noqdaa tashaa-umna wuu noqdaa tafaa waa in la haahdo hadday dacawa kaa soo horbaxdo waa khayray safarkaaga khayr baad ka gaadhaysa tii qaacidu ka hadlaysay miyaan ahayn waxaa la leeyahy maxaa u daliila ele cilaaqo markaa maxsuus oo la taaban karo oo dacawada iyo safarka ka dhexeeya ma jire haddii idinkoo safara gabadh quri a idinka soo horbaxdo waa sharay oo dhibaataad la kulmaysa dhinac waa kahaanadii oo qof qeyb ka waramaya dhinacna waa taطayur oo tashaa-um baasaysi ama tafaa-ul marka adilada xaaraantimeyneysa ee baabu ma jaa fi taطayur inoogu iman doonta iyo baabu ma jaa fi اlkahana ayaa ayaa xaaraantimeyneysa wa jamiic اladila اlmuxadira min itibaaci الdan wاlkhiyaalaat wاlasbaab اlmawhuma fi اddiin iyo adilada diideysa in malo la yska raaco fi اddiin oo qofku diintiisa malo uu ku dhiso wahdo dhagaxa halkaa ku yaala weli baa beri ku tiirsaday ama fai ku fadhiistay marka baraku kaga tegayo haddaad dhagaxa ku fadhiisato ama aad taabato xoolahagaa badanaya ama waad bogsanaysaa iyo wixii lamida waa iska dani iyo khiyaal asbaabta mawhuumka ah in la raaco fii umuuri اdiin shareecadu ma ogola diintu waa wax cad weeyaan oo waadixa soo maydaan fahmin qaacidada imikaad miaal ku fahamteen aan idinku celiya ana tabaruka اdunyawi sida shifaa اlamraad kahrat اlamwaal kahrat اlamطaar almabni calى asbaab geybiya ee ku dhisan asbaab geybiya qarsoon sida geed lahoos fadhiisto qabri la siyaarto qof la booqdo kitaab la akriyo laa yakunu ihbaatu ila bidaliili min الsharc waxaa lagu sugi karaa un daliil shareecada faطalb اbarakati addunyawiya biasbaabi geybiya tawqiifiya halkaa waxaynu ka fahmnay tabaruk addunyawi inuu uqeybsamo mid asbaabtiisu ay tahay geybi falaa yahbut ila bidaliil iyo mid asbaabtiisu tahay maxsuus fayahbutu bilxis wاlmushaahada wاtajriba almundabita soo waadix maaha waayo qaacidada afraad waxay leedahay qaacidadani ana tabaruka adunyawi waa tii hore un qeybteedii kale oo ina yihi tabaruka dunyawiga ee asbaabtiisu qeybi tahay laa yahbut ila bidaliil tanna waa maxay tabaruga dunyawiga ee asbaabtiisu ay tahay asbaab caadiya loo bartay oo mushaahada yahbutu bilxis walmushaahada watajriba almundabita waa intaa iyaduna ana tabaruka اdunyawi almabni calى اasbaab اlcaadiya yasixu ihbaatuhu bاtajribati wاlkhibra tabaruga dunyawigaa ee almabni ku dhisan calى asbaab اlcaadiya asbaab geybiya maaha waa asbaab caadiya mushaahada maxsuusa mujaraba ah yasixu waxaa ansaxaya ihbaatu in lagu sugo bitajribati wاlkhibra tajribo iyo khibrad shaygaa loo leeyahy faatabaruku اdunyawi almabni calى اasbaab اlcaadiya laysa tawqiifiya atabaruk addunyawi almabni calى اlasbaab اlcaadiya laysa tawqiifiya tabaruga adduunyo ee ku dhisan asbaab caadi ah oo laleeyahay asbaabta caadigaa baa lagu gartay maxsuuska ee mushaahadka ee mujarabka ee khibrada loo lagu ogaaday laysa tawqiifiya lama odhanayo ilaba iloo daliilukee lama odhanayo oo waxaa lagu sugi karaa bimujarad atajriba alasbaab alcaadiya haddaba maxaa looga jeedaa asbaabta maxaynu uqaybinay alasbaab alghaybiya taqaacida hore ku xusan iyo alasbaab alcaadiya almuraadu bilasbaab alcaadiya alasbaab alati yumkinu ataxaququ minha bilxis watajriba almundabita waa asbaabta lagu xaqiiqsan karo inay jirto bilxis dareemayaasha araggii oo kale lagu xaqiiqsan karaa iyo khibrada iyo tijaabinta mundabidka ah wax iskhilaafaya aan ahaynee qaacido qura leh asbaabta markaa geybiga ahina waa alatii laa yumkinu taxaququ minha bilxis waa asbaabta aan markaa lagu xaqiiqsan karin jiritaankeeda dareenka iyo tajribada iyo khibradda qaacidadan macnaheedu waa maxay ana taratub alkhayr alkaiir اdunyawi calى amri min اlumuur aلdakhila fi الtajriba wاlkhibra albashariya laa yushtarط fi ihbaati wujuudi nasri min الshariica khayr fara badan shayga inuu ka dhasho ou ka ratimo ou ka ratimo umuurta tajribada iyo alxis iyo alkhibra lagu ogaaday ee basharku ay ku ogaadeen laa yushtaradu fi ihbaati wujuudi nasri min ashariica sugistiisu uma baahno nas min ashariica oo iminka inay qoraxdu bari ka soo baxda miyaad daliil u baahanta ma taxtaaj waa amru maxsuusa soo maha alxisu yuqni can اdaliil in ay waxa weeyaan qoraxdu galbeed ka dhacdo in shan iyo tobnaadka wixii ka dambeeya gudcur ay tahay layaali mudlima ay tahay ha kala badnaado mugdigeedu waa amru maxsuus ihbaatkiisa ugama baahnid maxay nas ugama baahnin maa lbaxri inuu maalix yahay nas miyaad uga baahantay waa maxsuus marka arrinka lagu ogaaday saasoo kale bilxis watajriba inuu khayr fara badan sabab u yahay dee waa lagu sugi karaa khayrkaa faraha badan oo barakadii ah alxis walmushaahada ayaa lagu sugi karaa oo la odhan maayo ilow ilow in loo keeno daliil sharci ah qofka shay u suga ashyaada kamida khayr fara badan oo daliil xisiya u keeno mundabida mundabidka maxaynu uga jeednaa aynu tilmaami doonaa fa qowluhu maqbuul lama odhanaya eh, aayad ma haysa ama xadiid ma haysa qowlkiisa waa la aqbalaya laa yuaalabu bidaliilin sharciyin cala dalik kaan yaddaciya ana waraqa shajari mucayan lahu taahiiru fi cilaaji maradi min alamraad geed geedaha kamida baa wuxuu yihi geedkaasi xanuunkaa in laga bogsado ahar iyo raad buu ku leeyahy kayfa carafta dalik saad ku garatay baa la yihi markaasuu yihi caraftu dalika bitajriba waan tijaabiye saa le tajribadaadu ma tajriba mundabida ba oo dee qaaciide noqotay mise waa booraan dacwo kacab nin bay caloosha waxa weeyaan shubantay ba la yihi habeenka o dhan reerkuu dul meereysanayay markii dambuu booraanay dacwo qoday biyo xareedoo ku jiray buu cabay markaasuu bogsaday waa halkaa mare sooma arkeysa qof kastoo uu arka wuxuu ku odhan jiro xanuunsanaya booraan dacwo ka cab maxaa u daliilay in lagu bogsanayo dee anaaba cabay oo ku bogsaday waa tajriba u sameeyey lakin tajriba mundabida maaha waayo itifaaqan bay udhici kartaa in bogsashadaadiiyo booraan dacwo kacabkaagu ay iswaafaqaan baa dhici karta soo maa marka mar walba tajribada waxaynu u daba dhigaynaa ereyga mundabita macno camiiqa baa ku jira waay marka asbaabta tajribada ku sugnaatay oo dhan waxaa shardiga ah tajribada tajriba mundabita inay noqoto oo iiraad iyo indibaad fi tahiir ay leedahay bimacnaa wax inta la tijaabiyey oo lagu celceliyey sidaas waa inay soo baxday oo aana iskhilaafayno haddii marna sa noqonayo marna sa noqonayo tajriba mundabita maaha waayo maxay u daliila isweydiin kartaa qaacidadan odhanaysa asbaabta khayrka faraha badan sabab u ah ee dunyawiga ah ee tajribada mundabitkaa lagu ogaaday daliil kale uma baahna qaacidadan daliilkeedu waxa weeyaan annusuus sharciya alati tuhbitu ictibaar tajriba nusuusta shareecada ee sugaysa tajribada tixgelinteeda iyo wax ku dhisitaankeeda waradd اumuur الmutacaliqa bxayaati الnaas ilى tajribatihim wa khibratihim nusuus badan baa jirta oo arrimaha dadka noloshooda la xidhiidha sida dawada iyo cuntada iyo dhirta hagaageeda iyo xoolaha hagaagooda iyo tilmaamaysa in loo celinayo tajaaribtooda iyo khibaraadkooda min ashhari hadi اadila waxaa ka mid a xadiidu tacbiir الnakl اladي rwaه msلm في صحيح عn aنس wuxuu hi aنس أنa نabiya mara bqowmi yulaqixuun rasuulku wuxuu soo maray qolo beerihii timirta bacriminaya talqiix waxa weeyaan geedka dekerka ee labka ah ayaa ubixiisa oo laan ah lasoo jarayaa dabeetana kadhadig baa la dhex gelinayaa waa la isku xidhayaa muddaa lagu daynaya markaas geedkaa timirtiisu timir fiican bay noqonaysaa haddii taa geedka uu waayo timirtu way ba-aysaa iminka geedahan timirtae ku yaala magaalada iminka quruxda loogu beeray beero dooxyada togaga qaar iskaga yeel arkaysa timir hagaagsani kama baxdo waayo maxaa ka maqan tacbiirkii baa ka maqan oo talqiixia ah. faqaala low lam tafcaluu la saluxa rasuulku alayh isalatu salam maxaad iska daalinaysaa haddaydaan xataa tacbiir iyo talqiix ku samayn wuu iska hagaagi lahaa markaa rasuulku tan kumuu dhisin amr diini oo waxyi ah min allah waxaana tusinaya dee mowqifkiisa marka dambe ee sida isaga ula muuqatay ee geedaha kaleba dee lagu yaqaana geedaha kalema cid baa talqiixisa haddana midhahoodu way iska hagaagaan taasuu ku hadlay rasuulka qaala fakharaja shiisan timirtii way ba'day oo timir xunoo qajafaba ayaa sanadkaa baxday famara bihim marka markii timirtii waktigii la goosanayey la gaadhay buu soo maray faqaala maa linaklikum war maxaa ku dhacay beerihini timirta qaaluu qulta kada wa kada rasuulka ila adigii yihi talqiyax maxaad iskaga daalinaysaa iska daayo way iska hagaagaysaa dabeetana dee natiijadii saaad arkaysaa bay noqotay qaala antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyo idinkaa u ogaaliya aqoon badan macnaa sida idinku hagaagayso sameeya shareecadan aan ka hor imanan taasi maxay tusinaysaa umuuraha adduunye ee nolosha dadka ku tacaluqa in loo celinayo dadka tajaaribtooda iyo khibra khibraadkooda iyo caadaadka ay u barteen reermigu waad arkeysaa xanuunada qaar xodhe neefkan shimbir madaxeed baa haysa halkaasaa laga gubaa shimbir calooleed baa haysa halkaasaa laga gubaa waxbaa la yaabena dee geelle baan anigafto geel baan leeyahay markaa geelay sidaa odhanayaan maxay ku ogaadeen xanuunkan magac bay ula baxeen waxa lagu daweeye kulli hada bitajriba bay ku ogaadeen marka lama odhanayo ilowba ilow daliil sharciya keen aaya o min alxadiid yacnaa sheegaya khayrkan ka warramaysa sheegaya in xanuunkaasaa lagaga bogsanayo isa lama odhanayo waxaa kale u daliilo qaacida ijmac اculamaa calى ana baab atadaawi ijtihaadiyun walaysa tawqiifiyan baabka isdaweyntu oo wax ijtihaad iyo tajribo ku dhisan wax tawqiifiyo daliil raadinaya lagu ohanayo kain barasitimooshu inay xanuunbiyo tahay daliil sheegaya waxaad keentaa waxa weeyaan ambislin fidu inay tahay madaad xayawi oo caabuqa ka dawaah antibiotica daliilukan lama odhanayo wax tajribo ku dhisan weeye geedaha laftooda saas oo kale hase haatee waxaa shardi un tajribadu inay noqoto tajriba munabita jamiic asbaab waxaa loo shardiyaa atajribo ku sugnaaday inay tajriba noqoto tajriba munabita maaha wax ku dhisan khiyaal iyo wax mar dhacay iyo waxaas oo dee shayga inuu caado yahay xataa ma sugnaato sida aalibka ila bitakarur inuu soo noq noqdo mooyaane alqaacidatu alkhamisa laa qiyaasa fi baabi اlbarakati watabaruk laa qiyaasa fii baabi اlbarakati watabaruk baabkan barakada iyo barakaysiga qiyaas ma galo oo lama odhan karo shaygaa baraka ku sugan qiyaasan calaa shayin aakhara shay kale aan uga qiyaas qaadanayna lama odhan karo waaye ama shaygan qaabkaasaan uga barakaysanaynaa qiyaasan calaa kada lama odhan karo alxajar اlaswad yaana fiihi baraka marka qubuurtana fiiha baraka ayb barakat lqubuur maxaad ku sugteen qiyaasa calى barakat اxajar اlaswad xajar aswadkaan uga qiyaas qaadanay bay ku leeyihin ama jasadu asheikh اlfulani fiihi baraka qiyaasa calى jasad الnabiyi salى اllah alay slam sheekh hebel jirhkiisa baraka ku sugan markaa markuu timaa iska xiro timaa waa in la kala boobo dhididkiisa waa in la hoorsado biyaha jirhkiisa mara marada gaadha qiyaasa calى jasad الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam jirhkii nabigaan uga qiyaas qaadanayna waxaan leenahay baabkan baab lbaraka watabaruk qiyaas ma galo qaadada macnaheed waxa weyaan laa yasixu an yuxkuma bilbarakati lishayin ma binaan calaa qiyaasi calaa shayin aakhara habatat lahu lbarakatu bilwaxyi aw tajriba shay barako looma sugi karo iyadoo loo qiyaas qaadanayo shay kale oo barakadiisu waxyi ay ku sugnaatay ama tajriba ay ku sugnaatay lianna albarakata fi shay horta maxay ku sugnaataa waxay ku sugnaataa biwaxyin ama bitajribati mundabita walaa yadkulu lqiyaasu fi lamrayn qiyaasku waxyi maaha tajriba mundabitana maaha barakadu waa mabniyatu calaa hubuuti اkhasaais oo in shaygan ilaahay uu geliyey khasaais uu sabab ugu noqday khayr fara badan xaqiiqada barakadu waa tii sidaasi ahayd dee shaygan inuu ilaahay u yeelay khasaais uu sabab ugu noqdo khayr fara badan wax qiyaas lagu sugi kara maaha alqaacidatu saadisa atabaruk اdunyawi aladi laa yaqdiru calى jinsihi ila اllah atabaruk addunyawi aladi laa yaqdiru calى jinsihi ila اllah laa yakunu ila bidaliili sharciyi atabaruk addunyawi aladi laa yaqdiru calى jinsihi ila اllah laa yakunu ila bidaliili sharciyi qaacidadan waxay sheegaysaa tabaruga dunyawiga ee laleeyahy shay buu ku sugan yahay shaygaasina uu yahay mid jinsigiisa ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin ilaahay un wa tacaala waa awoodo daliil sharciya ayuun baa lagu sugi karaa isagana inta yara u dambaysaa qaacida khulaaseynaysa faatabaruku alkhaarij can qudrati اmakhluuqaat tawqiifiyu tabaruga awoodda makhluuqaadka ka baxsan ee lagu sheegayo wax awoodda makhluuqaadka ka baxsan waa tawqiif macnaha qaacida waxa weeye qofka sheegta makhluuq inay baraka ku jirta iyo khayr fara badan oo dunyawiya fii amri laa yaqdiru caleyhi ila allah barakadaana ka dhigaya arrin ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin facaleyhi iqaamat daliil calaa dalika wailaa fadacwaahu baila waxaa looga baahanya inuu arrintaa daliil u keeno haddii kale sheegashadiisu waa bail waxaa tusaale u ah qof baa wuxuu sheegtay ana waliya min awliyaa yamliku tasarufa fi shifaaءi اlamraad aw inzaali اlamطaar aw qalbi اlaxjaari ilى dahabi wafidaة wagayri dalika min alumuur alati laa yaqdiru calayha ila اllah wuxuu ihi ninkaa weligaa ilahay baa barake geliyey weliba dunyawiya barakada ilaahay geliyay waa maxay baynu ihi barakada ilaahay geliyay waxa weeyaan buu ihi ilaahay baa awood u siiyey dadka buka inuu shaafiyo inuu daweeyo hadda maaha inuu shaafiyo ilaahay baa awood u siiyey inuu roobka markuu doono maraqa ka furo uu soo dejiyo ilaahay baa awood u siiyey qalbul oo dhagaxantaa inuu dahab dadka uga dhigo ama fido uga dhigo ama lacag uga dhigo ilahay baa taa awood u siiyey waa arrinka u badanee suufiyadu ay ku doodaan suufiyaduna waa macruuf kutubtoodana way ka buuxdaa halkaasay ka taagan tahay sheegasho ay sheeganayaan ana alawliyaa yatasarafuuna fi lkown waa moodin alkhilaaf ana alkhilaafa bayna wa bayna ahli الtawxiid munxasiru fi tawxiid اlcibaada khilaafka kuwa suufiyada ah ee qubuuriyiinta ah iyo ahlu sunaha udhaxeeya ahlu tawxiidka ah hamoodin inuu ku urursan yahay tawxiid اlcibaada oo qura oo markaynu lahayn waxay ictiqaadsan yihiin ana ana shirka laa yakunu biqowlin aw bificli mujaradin xata yakuna macahu ictiqaad الrububiyati fi gayr الlah maaha macnaheedu inaan ictiqaad الrububiyati fi gayr الlaahi aanay iyaga ula socon ta iyagu dhigayaan lafteeday ku dhacsan yihin ay wax ku takfiirinayaan man اctaqada fi gayr الlahi صifata min صifaat الrububiya inuu mushrik yahay way sheegayaan haddana yaqacuuna fi hada shirk kutubtooday daf ka tahay insha allah waxaan yaro akrinay maalmahan muxaadaro ku saabsan ma fi kutub الsuufiya min ihbaati tasaruf اlawliyaai fi اlkown waxaa kutubta suufiyada ku qoran sheekooyinkooda duubane youtube-ka iyo meelahan ku jira laftooda aad ba u tiro badany ee tilmaamaya awliyadu inay leeyihin tasaruf ilkown kuwa kutubtooda ku qoran ee nabhaani iyo ragga lamidka ah ee qoreenna waxa lasoo koobi kara maaha ay sheegayaan awliyadooda iyo mashaayikhdoodu inay tasaruf ilkown inay leeyihiin kownkaa ku tasarufaan marka qaacidani taasay la xidhiidhaa waxay odhanayaan weligan barakaadkiisa waxaa ka mid a ah inuu qofka buka shaafiyo barakaadkiisa waxaa ka mid a ah inuu roob keeno oo markuu idhaahdo shub ama daruurta roobka sii daa inay amarkiisa qaadato oo ay sii dayso waxaan ay barakada weliga uga dhigayaan waa arrin laa yaqdiru caleyh ila اllah waa arrin ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin marka daliil waxyana arrinta noocaasi ah uma hayaan walihada sheegashadoodu waa bail atabaruk dunya waa aladi laa yaqdiru calaa jinsihi ila اllah ama albaraka dunyawiya labadoo odhan karta barakada addunyo sida shifaa اlamraad inzaal اlamطaar iyo wixii lamida ee jinsigeedu uu yahay wax ilahay mooyaane cid kale aanay awoodin laa yakunu ila bidaliil sharci faatabaruk alkhaarij can qudrati اmakhluuqaat tawqiifiyu barakada iyo tabaruga ka baxsan awoodda makhluuqaadka nas un baa lagu sugi karaa qaacidada maxaa u waxaa u daliila aladilaة daala calى anahu laa yamliku tasarfa fi اlkown ila اllah adilada tilmaamaysa ku tasarufka kownkan inuu ilaahay u leeyahy walilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard yudabiru اlamra min الsamaء ilى اlard laysa laka min alamri shay miyaan lagu odhan nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam amru اlkown wاlkhalq waxba kuma lihid adigu bal kuluhu lilah ilahi baa subxaana wa tacaala iska leh marka aladilaة daalaة calى anahu laa yamliku tasarfa fi اlkown ila اllah barako lagama dhigi karo ka barakaysina laguma sheegi karo wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin in makhluuq loo sugo wakadalika aladilaة addaalaة calى ana allaha calى kuli shayin qadiir adilada tilmaamaysa ilaahay inuu yahay ka wax walba awoodo wa ana qudraة اmakhluuqi laha xuduud laa tatajaawazuha awoodda makhluuquna inay leedahay xuduud aanay ka gudbin iyaga waxay ka odhanayaan sheekh hebel waxaa la siiyey kun inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakun soo maha kuntaasaa la siiyey sheekh hebel barakaadkiisa waxaa kamida ah shayga kun unbuu odhanaya itana shaygu wuu ahaanaya macanaa ilaahay baa sifadiisii siiyey ahayd atasaruf fi marka hadduu doono waxbuu abuuri karaa weeye ila ilaahay kun buu wax ku abuuraa soo ma kuntii mar haddii la siiyey waxbuu abuuri karaa waxbuu nafta ka qaadi karaa wahaakada waxbuu arsaaqi karaa wajamiic اladila alatii tuxarimu tacaluqa bigayr اllah fi اlumuuri اlkhaarijaةi can qudrati اlmakhluuq waxaa kaloo qaacido dilada faraha badanee tilmaamaysa inay xaaraan tahay in ilaahay cid aan ahayn laga doono arrimaha ka baxsan awoodda makhluuqa waayo ishkaal baa qaacido lagu soo aroorin kara waxa la odhan karaa qaacido waxaa ka hor imanaya wujuud wujuud lkaraamaat lilawliyaa inay awliyadu karaamaad leeyihiin wtaxsul lahum karaamaat min jinsi maa laa yaqdiru calayhi ila اllah karaamaad la xidhiidha wax ilaahay mooyane cid kale aanu awoodin baa uxaasila walaa yushtaradu fi ihbaati اkaraamaati wujuudu daliili sharci karaamada sugisteedana daliil sharciya looma shardiyo waxaan leenahay dalika gayru mushkilin cala alqaacida arrinkaasi qaacidada ka hor iman maayo lianna alweliya laa yamliku tasarufa fii amrih weligu arrinkiisa kuma tasarufi karo walaa yataxakam fi xuduudi اkaraamaati lahu weligu karaamada ma isagaa isu keenaya arrinkan karaamada ah oo markuu doono iska muujinaya markuu doonona iska daynaya haddaad aragto mid taa sheeganaya waa mid awooddii ilahay sheeganaya wala haddaad waxaan la siin weydo sidan aanu kaa dhigi haddaad waxaan la siin weydo xoolaagaanu saa ku samayn awooddii ilahay buu sheeganaya xuduuثu اkaraama laysa maqطuuca bihi lahu laysa maqطuuca bihi weligan inay karaama usoo darinayso oo lagu arkaya wax yaqiiniya maaha qad wa qad wاlkaraamatu laa tadkulu fi jinsi ma laa yaqdiru caleyhi ila اllah waxyaabahan karaamaadka ayna ma aha wax ku jira wax ilaahay mooyaane cid kale aanu awoodin kuluhaa karaamaadkan awliyaada ilaah ka muujiyaa waa min jinsi maa yaqdiru caleyhi اmakhluuq waxyaaba makhluuqu awoodo ayay kamid tahay marka qawaaciddaasi waxay noo muujinaysaa lixdaahi baabkan eh, barakada iyo tabaruga qaabka loola tacaamulaya ayay noo muujinaysaa waayo aqsaamu tabaruk barakaysiga shay laga barakaysiyaa qaybaha barakaystaa qaybaha u leeyahy yanqasimu tabaruk ilaa tabarukin mashruuc wa tabarukin mamnuuc barakaysigu wuxuu uqeybsamaa mid shareecadu ogosha iyo mid ay shareecadu diiday atabaruk lmashruuc waa maxay atabaruk lmashruuc waa atabaruk ljaa waa tabaruga banaan shareecadu ay banaysay wa aqalu darajaati alibaaxa darajooyinkiisa ugu hooseeyaana waa inuu mubaax yahay manduub buu noqon karaa waajib buu noqon karaa waa maxay xaqiiqadiisu waa taxsiilu lbaraka waa in barako la xaasiliyo khayr fara badan oo ilaahiya bima habatat barakatuhu oo lagu xaasiliyo shayga barakadiisu ay sugnaatay ay ku sugnaatay biwaxyin ama بتجربة منضبطة بلرق bالطرق المتaفiqaةi maعa نصuuص شharciya iyadoo barakada xaasilinteeda loo marayo wadooyinka shareecada iyo nusuusta waafaqsan idan tabaruka mashruucay awsaaf buu leeyahy horta waa taxsiil baraka tabaruk sidaynu horba usheegnay waa alb baraka ayu sooma si uu tabaruku mashruuc u noqdo waa in shayga laga barakayanayo barakadiisu ay ku bimaada binasi aw tajribati mundabita haddii shayga laga barakaysanayo barakadiisu labadaa midnaba aanay ku sugnaan dee tabarugaasi muxuu noqonayaa mamnuuc madmuum u noqonaya arrinka kalena waxa weeye shaygay barakadiisu ku sugnaatay binasin aw bitajribati mundabita kayfa yutabaraku bihi see looga barakaysanaya laabudda an yakuna طalbu اlbarakati bihi biطuruq almutafiqa maca nusuus sharciya sida looga barakaysanayaana waa inay tahay si waafaqsan nusuusta oo aan nusuusta khilaafsanayn waayo idan atabaruk lmashruuc waa ma jamca sharطayn shart lawal hubuut lbarakati fi shay shaygaasi inuu barake leey waa inay sugnaatay tani atabaruku bishay mubaarak shaygaa barakaysan waa in looga barakaysto biuruqi tuwaafiqu shariica aw laa tukhaalifuha wadooyin shareecada waafaqsan oo shareecadu ay sheegtay ama shareecada aan ka hor iman ahayn waa in looga barakaysto tabaruga mashruuca halaatha maraatib tabaruku waajib barakaysi waajiba waa tabaruk biاlumuur alati amarat الshariica biha ka salaati اljamaca haddi ha salaat اljamaca waa waajib salaat اljamaca barakay leedahay soo ma وصلاة الجماعة تفضل عalى صلاة الfdi بسبع وعشhريiنa درجة khayr fara badan oo ilaahiya ayay جamاعadu dheertay salaada qofku kelidii u tukado haddaynu ha صلاة الجamاعة waa waajiب calى الرiجاaل tabaruk waajiba buu noqonaya in barakadaas oo ajarkaasa صلاة الجamاعة lagu raadiyo tabaruk mustaxab ayaa jira atabaruk bاlأmuur alati dalat النصuص شharciya calى استixbaabiha waa in laga barakaysto shayka barakaysigiisa nusuustu ay tusisay inuu mustaxab yahay ka tabaruk bimaai zamzam oo kale waajib maaha inaad maa zamzam cabto ood barakadiisa raadiso lakin waa shay sunaa walijtimaac cala lakl in cuntada aan keli kelin loo cunine gacanta la wada geliyo oo laysugu yimaado iyado lafteeduna waa shay mustaxaba oo dee barako dheeraada bay taasi leedahay tabaruka nooca saddex waa tabaruku mubaax waa tabaruku bilumuur alatii habatat barakatuha bitajriba waa in laga barakaysta ashyaada barakadooda ay ku sugnaatay tajribada ka tadaawi bishajarati habata nafcuhaa alkahiir fi mucaalajati maradi min alamraad se waa geed tajribe ahaan lagu ogaaday inuu aada wax ugu taro xanuunada qaarkood dee waa mubaax isticmaalkiisu alqism الthani waa tabaruk اlmamnuuc barakaysiga aanay shareecadu ogolayn atabaruk mamnuuc maxaa daabid o ah qaacido loo raaco waa atabaruku bima lam tahbut barakatuh waa wax inuu barako leeyahay aanay sugnaanba in barako laga raadiyo oo barakadiisu lam tahbut binafsi walaa bitajribati waxaa loo raacayaa barakadiisa lagu sugay waa iska dunuun iyo awhaam iyo khiyaaliyaat aw itabaruk bima habatat barakatuhu biariiqati mukhaalifaةi lishariica ama shaygan baraka way ku sugnaatay sida maka iyo madiine iyo culimada iyo qofka muslimka iyo shajarat nakli iyo alkhayl iyo alhanam iyo waxyaabaha lamidka laakiin qaabkan looga barakeysanayo ayaa shareecada khilaafsan oo labadaa shardi waa inagina yihi tabaruga mashruuca laga maarmaan ba hubuut اbarakati bishay fi shay iyo haaniya atabaruku bihi biariiqati la tukhaalifu shariica iyo qaabka looga barakeysa noqdo qaabaan shareecada khilaafsanayn oo waa inuu noqdo qaab shareecadu ay sheegtay tii sidaa uga barakaysta samaau zamzam oo kale bishurb in la cabo iyo in laisku shubo ama lagu maydho ama qaabka looga barakaysanaya waa inuu yahay qaab aan yaanu nasbo sheegine shareecada aan ka hor iman ahayn oo waxaan dee e, qaabka nafcigiisu uu yahay in looga barakaysto oo alghanam oo kale waa dawaab mubaaraka bui nabigu alayh isalaatu wasalaam waa xayawaanaad barakaysan markaa see looga barakaysanayaa de waxaa looga barakaysanayaa sida lagu yaqaane nafciga uu ku leeyay baa looga barakaysanaya marka haddaad tidhaahdo ka waran ari baan dhaqanayaan xaraysanayaa si aan xanuun uga bogsado bibarakati اlghanam lax tebisa qalo oo markaa hilibkeeda cun haddaanad beerka cilad ku lahay waa laga yaabay in xanuunka ay kaa bogsiso oo duruqdii soomaalidu wax ku daweyn jirtay neef idoo shilis qofka loo qabo laakiin waxaa shardi ah in aanu cudur beerka ku lahayn qofka waa dawo soomaaliyada qaarkoodna waxay hahdeen lax iyo laxow meel ma wada fadhiistaan lakiin inaad lax guriga hortiisa ku xidhato o tidhaahdo laxdaasaan ka barakaysanaya nebiga adhiga baraka ku sheegay halkaasaan ku xidhanayaa si ay xooluhu igu bataan taasi nasna ma sheegin qaab loo bartay oo shayga nafcigiisa lagu yaqaano kamidana maaha marka marka n biariiqati mukhaalifati lishariica shayga haddii looga barakaysto waa tabaruk mamnuuca waa wasfi muqayida oo tilmaamaya waxyaabaha tabaruk mamnuuc ku noqdo wuxuu mamnuuc ku noqdo an yakuuna tabaruku bishayin habatat lahu lbaraka shay barakadu ay nas ama tajribe ugu sugnaatay ayaa laga barakaysanaya walaakin lam yakun taxsiiluha biariiqa mashruuca lakin ka barakaysigiisa wadadan loo maray dariiqo mashruuca ma aha binaan calaa hada asbaabu manci tabaruk waa shay-aan shay in laga barakaysto in la diido oo la dhaha ma banaana laba arrimood baa sababo alamru alawal atabaruk bima lam tahbut barakatu waxaan barakaba ku sugnaan in barake laga raadiyo imika waxaad arkaysa dad isku xoqaya mimbarka masjidu quba maada fiih maxaa ku jira xataa mi mid nebigu uu taabtay oo jirkiisa uu gaadhay ma waxaa laga yaabaa labadii kun iyo afar iyo labaatanka in la sameeyey kii hore la bedelay ma albarakatu fiih ama masjidu qubaa gidaaradiisa masjidu qubaa laa shaka inuu mubaarak yahay habatat fiihi lbaraka laba ragcadoodee lagu tukada inay cumro u dhigmaan buu nebigu sheegay alayh isalatu slam nebiguna kula yowma sabtin uu tegi jiro o kusoo tukan jiray laakiin qaabkee buu nebigu uga barakaystay saxaabadu qaabkee uga barakaysteen ma mimbarkiisa iyo gidaaradiisa isku xoqeen ama ciiddiisay gurteen maya bisalaati fiih in lagu tukado qaabkaasay uga barakaysteen arinka labaad ee tabaruka mamnuuc ka dhiga waa atabaruku bima habatat lahu lbaraka biariiqati mukhaalifati lishariica waxaa lagu celcelinayaa liyatarasakha fi adhaanikum waa in laga barakaysto wax barakadiisu ay ku sugnaatay eh, nas ama tajribo lakiin dariiqada tabarugaa loo maray baa ah dariiqa mukhaalifa lishariica waxau hi sheekhaasi waa sheekh caalima laa shaka ana allaha jacala fi lculamaa baraka oo cilmigoodi iyo taqwadoodi iyo salaaxoodi iyo tawjiihoodi iyo irshaadkooda lakiin haddaad tiraa ka waran kaadidiisaan ka barakeysanaya anigu sida qaarkood lagu sheegi jiray in kaadidiisa weyn la hoos dhigan jiray dabeetana lagu rusheyn jiray qaadka ohan jiray qaadku markaasuu barakoobaya mirqaan fiican u yeelanaya amaba se si fiican baa loo iibsanaya lacag fiican baa kasoo baxaysa waayo maraatibu tabaruk اmamnuuc haddaba tabarugan mamnuuca ah shareecadu ay diiday oni laba wasfi uu mamnuuc ku noqda labada wasfiya igu celinaya tabaruk uu mamnuuc ku noqdo fadal ha barakatu in laga barakaysto shay aanay barakadiisuba sugnaanba laa binasi walaa bitajriba thaniya ah, biariiqati mukhalifati lishariica o gayru muwaafiqati lishariica shaygii baraka waa ku sugnaatay lakin qaabka looga barakaysanayaa waa qaabaan waa qaab shareecada khilaafsan haddaba tabaruga mamnuucaah maraatib buu leeyahay maraatib tabaruk mamnuuc awala tabaruk shirkiyu waa barakaysi shay laga barakaystay oo shirkiah maxkuumun caleyh bishirk lagu xukumaya inuu shirki yahay kaa laftiisu waa anwaac noocye ayuu leeyahy tabaruga shirkigaa waxaa ka mid ah atabaruk aladi fii ictiqaad ana albarakata yamlikuhaa wa almutabaraku bihi istiqlaala tabaruk aladi fiihi istiqlaa ictiqaadu istiqlaali lmutabarak bihi bilbaraka atabaruk aladi fiihi ictiqaadu istiqlaali lmutabaraki bihi bilbaraka wa tabaruk ay la socoto in la aaminay in shaygani isagu uu barakada bixinayo isaga barakada ku siinaya xataa hadduu nas sheegay inuu shaygani barako leeyahay ood ictiqaado أن الbarakةa minhu استiqلاaلا barakadu inay isaga ka ahaato isagu la madax banaanye wahuwa اladii ymnaxuha wayucطiha oo isagu uu bixinayo waa shirki waayo nebigu muxuu yihi albarakatu min allah barakaduna waa inaga nihi waa khalqu wa inshaa waa abuuris iyo curin taana yaa la gaara ilaahay subxana wa tacaala shaygu ilaahay baa sabab uga dhigi karo gelin kara khasaais khayr badan uu sabab ugu noqdo laakiin isagu lama madax banaanaan karo marka atabaruk aladi fiihi itiqaad ictiqaadu istiqlaal mutabarak bihi bilbaraka athani atabaruk aladi fiihi jaclu shay min alcibaadaat ligayr illah tabaruga ay la socoto barakaysiga ay la socoto shay cibaadaadka ka mid a ah. ilaahay cid ahayn in loo sameeyo tusaalahaan awliyadan ka barakaysanaya buu leeyahy markaasuu yasjudu lahu wuu sujuudaya wayakdacu lahu wayatadallalu lahu aw yadcuuhum wuu baryaya barakadoodan doonaya buu kule markaasuu baryaya iyagoo amwaada ama haa'ibiina ama fi ma laa yaqdiru caleyhi ila اllah ama wax ilahay ma cid kale aan awoodin tabaruk shirkiya kaas lima fihi min jacli اcibaadati ligayr اllah ama yadbax lilأwliyaa طalaba libarakatihim wuu gowracayaa raadin uu barakadooda raadinaya awgeed markaa dabxigii cibaadadaha buu iyaga u samaynaya waa shirki الnowع الثالث min atabaruk الshirki atabaruk aladi fi اctiqaadu شhay min khasائص الlah fi الmutabarak bih الtabaruk aladi fihi اctiqaadu shay min khasائص الlah fi الmutabarak bih tabaruga ay la socoto shayga laga barakeysanayo in la aamino inuu khasaaistii ilaahay wax kamida leeyihi se inaad aaminto anahu yaclam الgeyb kanaad ka barakeysanaysaa inuu geybka ogi oo waxaa taطayurka iyo tashaahumka iyo waxaa loo diiday ama waxaad ictiqaadsan tahay ana lahu qudra mulaqa sida kuwa ay leeyihiin kun baa la siiyey wax walba wuu awoodaa ama waxaad ictiqaadsan tahay anahu yuxyi wayumiit inuu wax nooleeyo waxna dilo barakana waad ka raadinaysaa marka ictiqaadu khasaais illaahi fi shay oo sideeda shirki u ah weliba shirkun fi rububiyati ah ayaa raacay tabarugaa saddexaad saa awgeed buu unoqday tabaruk shirki ah nooca labada tabarugu waa tabaruk albidci waa barakeysi bidco ah shirki maha waa bidco waana atabaruk bilumuuri اlmubtadaca fi majaali اlcibaadaat atabaruk bilumuuri اlmubtadaca fi majaali اlcibaadaat waa in barako lagu raadiyo arrimaha la bidcaystay ee lala soo dariyey baab اlcibaadaat marka la joogo atabaruk bilumuuri اlmubtadaca fi majaali اlcibaadaat katabaruk bilmawlid annabowi bilixtifaal bilmawlid annabowi oo أنفق anfaqa في fii mawlidi dakala aljanna qofka hal dinaar ku bixiya mawlidkayga jannadu galaa waa xadiid suufiyada casrigan ay dejiyeen marka waxaa laga barakaysanayaa oo ajar iyo janno gelis lagu raadinaya alixtifaal bilmawlid alاxtifaal bاlmawlidna waa amru muxdatha waa arrin lagu cibaadaysanayo ilahay loogu dhawaanayo oo aanay shareecadu ina amrin nebiguna alayh الsalatu sala anu samayn saxaabaduna aanay samayn sheekh shams الdin الafghani raximah الlahu taعaalى kitaabkiisa waa juhuud culamaء الxanafiya fi ibطaali caqaa'id الquburiya kitaab cadiim wey juhuud culamaء الxanafiya fi ibطaali caqaa'id الquburiya dadaaladii culimada xanafiyadu ay ku bixiyeen burinta caqaa'ida quburiyiinta kuwa qubuuraha aaminsan tabarugan markuu ka hadlay wuxu uhi tabaruk bidciyin wahuwa ma lam yakun fiihi طalb اlkhayr wالnama min gayr اllahi tacalى wuxuu shirki u noqon waaye khayrki ilahay cid aana in laga dooni maayo fima laa yaqdir caleyh ila اllah bal kana fiihi طalb اlkhayri wالnamaai min allahi tacala ilahay baa laga doonaya walakin biwaasitaةi shayi lam yarid الsharcu bihi lakin khayrkan ilahay waxaa lagaga doonayaa wado aanay shareecadu sheegin oo qofkan mawlidka iyo ixtifaalkan dhigaya khayr buu ilaahay ka doonaya ajar buu ilahay ka doonaya rifcat darajo ilahay ka doonaya lakiin wadadan uu u maray oo alاxtifaal bimawlid الnabiy alayه الsalatu salaam wax shareecadu ay sheegtay maaha tusaalayaal buu shege wuxu uhi kaطalb الbarakati min اllahi taعaalى biwaasitaةi khilaafi اlkacba waxa weya waxaan kacbada ku dahaadhan in ilaah taabashadiisa ilahay khayr lagaga doono haddii la aamino inuu isagu khayrka bixinayo waa tabarugii shirkiga ah aw طalb الbarakati min اllahi taعalى biwaasitaةi istilaami alxujra الnabawiya halkaa nebigu uu ku aasan yahay alayh الsalaatu wasalaam gidaaradaa ka sokeeya taabashada la taabanayo in khayr adduunye ama mid diineed lagu doono oo ilaahay laga doono wanaxwiha mima lam yarid bihi اkitaab wالsuna waqad dakartu cidaة amhilaة lلtabarukaat الbidciya alati yartakibuha اlquburiyaةu caamaة wاdiyubandiyatu khaasatan adiyubandiya waa firqa min firq الsuufiya fi اlhindi waana firqada tabliiqu ay ka soo jeedaan caqiida ahaan aimadooda waaweyni watabarukaat اlbidciya qanaairu tabarukaat shirkiya tabarugan bidciga ahi waa biriish looga tallaabo tabaruga shirkiga ah adiguba ufiirsa wuxuu ku leeyay nebiga dhalashadiisa baan xusaynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa ilaahay baan xusaynaa bimunaasabati mawlid nabiy alayh الsalatu asalaam biriish bay unoqonaysaa inuu nebiga baryo alayh الsalaatu wasalaam oo la akriyo qasaa'id fiiha ducaa nabiy alayhi الsalaatu wasalaam marka waa hadal aad iyo aada u muhiimo wey noocyada kale insha allah dersiga soo socda ayaynu ku sheegi doonaa iyo inta adilada baabka aynu israacin doona iyo masaa'ilka wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعiin